alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamadi wasaxbi ajmaciin anwaacu lmajaaz waxay eh, aan ka soo hadalnay eh, tacriif usuul اlfiqi wa abwaabihiiba inoo dembeeyey wuxuu ahaa kalaamka iyo qaybaha loo qaybiyay baan ka soo hadalnay biictibaari madluulihi markii waxaa loo fiirinaayo inuu u qaybsamo amar iyo nahyi khabar iyo istikhbaar kadibna u qaybinay tamani iyo cardu iyo qasam haddana kalaamka waxaan u qaybinay biictibaari isticmaalihi qaabka loo adeegsado xaqiiqi iyo majaas waxaan ka soo hadalnay xaqiiqada waxaan maanta ka bilaabaynaa insha allah anwaacu lmajaas majaaska iyo qaybaha uu leeyahay waxaa la isweydiin karaa dadka yaqaana waxa la yidhaahdo majaaska iyo xaqiiqada iyo wixii la mid ah waa abwaab looga hadlo balaaqada weliba cilmiga la yidhahdo cilmulbayaan balaaqada cilmu albayaan iyo cilmulmacaani iyo cilmulbadiic saddexdaasaa looga hadlaa marka qaybta cilmulbayaanka inta badan looga hadlaa laakiin usuululfiqigu maadaamuu yahay asal iyo qawaacid guud marna qaybo abwaab naxwada ka mida buu gelayaa marna wuxuu gelay abwaab balaaqada ka mida ilan waa asal la rabo in la taasiiliyo in sha allah anwaacu lmajaaz walmajaazu majaazkii imaa an yakuuna inuu yahay biziyaada majaaz biziyaada shay inuu majaazku yahay horta majaaz si aan u fahanno waa kelimad macnahay loo dejiyey mid aan ahayn hadda loo adeegsado waa la gudbiyey macnaheedii baa la dhaafiyey marka xaqiiqo kuma aha halkan laakiin macnaheedii midaan ahayn baa loo adeegsaday saasaa majaaska macnihiisu yahay marka majaaskaasi inuu yahay ku yimid biziyaada erey dheeriya inuu ku yimid waa suuragal aw nuqsaanin erey inuu meesha ka go'an yahay ow naqlin ama kelimada macnaheedii asalkaha ah in laga raray aw isticaaratin ama in la adeegsado wax la yidhaahdo isticaaro oo ah maaragtay shaygii iyadana loo dejiyey mid aan ahayn loo adeegsanayo falmajaazu majaaskii biziyaadati ziyaadada iyo dheeriga ahaa midla qowlihi tacaalaa ilaahay subxaanahu watacaala tacaala hadalkiisa ayuu u soo qaaday miihaal ahaan laysa ka midlihi shay-un aayaddaas macnaheeda laysa ma ahaanin ka midli haddii kaafta la daayo oo macnaheeda la yidhaahdo sidaana lagu macno siinaya lagu xaqsiinayaa kaaftu bimacnaa midli bay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo laysa ma ahaanin ka milihi ka mili milihi eeba midka la mid ah mid la midihi ma jiro marka waxa la diidan yahay uu noqdo mitlulmiliga yacni alla mid la mida in la sugo kaa mid lamida la diido sidaasay noqon kaafta macnaheedu haddii macnaheeda la siiyo wahaadaa waa shay mustaxiil ah in sidaa la yidhaahdana waa shay aan dhici karaynin bal laga yaabo inay halis noqoto ama kufriya gaalnimo ay noqoto arrintaas marka in la yidhaahdo laysa ka midlihi kaaftu ziyaado waxaa la yidhahdaa qur-aanka lama yidhaahdo shayga qur-aanka hadduu soo garo ziyaada lama dhihi karo ee sili iyo macno kale ayay culimmada luqadu iyo afka iyay yyyay dhahaan oo ay ku cabbiraan laakiin in la yidhahdo laysa ma ahaanin ka milihi alla mid lamida shay-un alla wax lamidihi ma jiro marka macnaha kaaftii waxa la diiday inuu noqdo oon miliga ilaahay mid lamida la diiday ee milu mili aan la sii raadsanin waa ziyaada la yidhahda kaasoo kale miaalku u soo qaatay walmajaazu binnuqsaan majaaska nuqsaanta iyo erey isagana ay leeyihiin meesha uu macnuhu ka maqan yahay qur-aanka waxba kama maqnaa laakiin macno ahaan marka la fiiriyo midla qowlihi tacaala was'al ilqarya waa la yidhi subxaana watacaala tacaala was'al weydii alqarya oo adda maqaryada iyo magaaladu qaryadu waa abniya waa dhis dhisan weeyaan magaaladu waa waxyaaba dhisan marka ma dhis baa wax la warsanayaa maya waxaa weeye was'al ahla alqarya sidaasuu macnuhu noqon waxa la wax la warsani waa qaryada dadka deggan wey ee qaryada wax lama weydiinayo tuulada iyo magaalada waa dhismo dhisan wey saas darteed was'al ahla alqarya wey macnu qaryada dadkeeda weydii waa majaaz isagana kaasna binuqsaan waxbaa ka go'an baa la dhihi karaa macnaha marka la fiiriyo walmajaazu binaqli majaaska isagana naqli ama meeshii laga raray booskii macnaha kelimadeedii waa laga raray waa kal qaa'iti sida nijaasada oo kale oo loo yaqaano fii maa yakhruju waxa ka soo baxa min alinsaani qofka nijaasada oo loo bartay qofka wax ka soo baxa kelimada haa'id iyaduna asalkeedii ma ahayn wax qofka ka soo baxa looma yaqaano yani nijaasada qofka xagga dambe ka timaada looma aqoonin ee waxay ahayd makaanka iyo booska ruuxu fadhiisto booska iyo makaanka ruuxu fadhiisto oo uu isku qariyo isku asturo dadka iskaga asturo indhahooda kaasaa haa'id laydhaha waa meel godan oo qarsoon sidaas darteed saasaa loo yaqiinay laakiin intii lasoo raray kelimada macnaheedii laga soo qaaday baa shaygii alfadlah dheeriga ahaa ee qofka ka soo baxayey baa lagu magacaabay markaasaa la yidhi alhaa'id waa majaaz binaqli baa laidhaha macnihii kelimada loo dejiyo waa laga rabay fii ma yakhruju min linsaan walmajaazu biاlisticaara majaazka isagana isticaarada loo adeegsaday ee waxa weeyaan isticaaradu waa tashbiih waa wax laysku shabahayo laba shay oo laysku shabahayo weeyaan ka qowlihi tacaala aad tidhi weeyaan jidaaran yuriidu an yanqada jidaar waa derbi yuriidu doonaaya an yanqada inuu burburo su-aashu marka waa maxa isticaara la yidhi tashbiih baa meesha ku jiree xaggee buu majaasku kaga jiraa kelimada macnaheedii jidaarku shay iraadale ma ah shay wax dooni kara ma ah waa derbi derbigu marka isagu inuu burburo hadda u fiirso haddaad fiirso kelimada sidii insaan xaya oo doonid ka suuragelaysa camal baa waxaa loo adeegsaday waxaa la jidaaran derbi oo yuriiddu doonay oo idhaahdo ma leeyahay marka isagana suuragal maa marka waxaa la isku shabahay waxa la yidhahdo mushabbah iyo mushabbahu bihi iyo aadaatu tashbiih iyo wajhu shabah baa balaaqada yani cilmulbayaanka uu ka sheekeeyaa marka mushabbah waa in la hayo shay la shabaho oo la qaado shay lagu shabaho oo kii wax lagu shabbahayey fulaanun haddaan idhaahdo caliyun kaalasadi oo kale waa libaax oo kale yani xaguu kala mid yahay waa inuu yahay aadaatu tashbiih kalasad kaafta ka dhaxaysa labadooda ayaa lala keenayaa wejhu shabaha ka dhexeeya waa maxay ashujaaca geesinimaa labada ka dhaxaysa kelimaadka la shabaxay waa maxay nin baa la qaaday libaax baa lagu shabahay mushabah iyo mushabow bihi aadaatu tashbiih oo kaafta ka dhexaysa wejhu shaba oo ah geesinimada labada ruux ka dhaxaysa ah, gabdhaha oo kale markay ay miaalinayaan fulaanatun kalbadri baa layidhi maalan aw kaashams hebla waa qoraxda oo kale ayib xaggee kale mid tahay hebla qoraxda oo kale ama dayaxa oo kale ayib fulaanaa la qaaday waa magac waxa lagu shabbahay waa qorax iyo dayax waxa la isku shabbahay adaatu tashbiih waa kaafta meesha la keenay waju shabaha labadooda ka dhexeeyana caddaankooda labada ruux oo dhexe ayib sidaa markaan u fahno bal misaalkeenna aan u soo noqonno waxaa la yidhaahdaa jidaaran baa tiri oo yuriidu doonaya an yanqada ayib waxaan shabbahnay marka mayluuljidaar derbigan iilashada uu sii iilanayo uu sii dhacayo waxaa la shabahay u fiirso waa derbiga iilashadiisa waxaa lagu usii dhac jidaarka suquudka inuu usii dhacayo waxaa lagu shabahay biiraadati suquud dhicitaankii oo maaragtay wax doonid camal ah taasoo ka suuro gasho uun qofka xayigee nool bay dooniddu ka suurowdaa kama suurooda wax jidaara wajhu shabihi wuxuu noqonayaa bijaamici اlqurbi min alficli fii kulli midkood la arko yacnii ficilkii dhaciddu inay dhacdabay u dhowdahay kanna waxaa la yidhi wuu doonayaa kanna waa doonaya marka wejkaas oo qurbiga inay dhacaan ka u sii dhow ayaana laga soo qaaday kelimada marka la soo qaaday kadib baa waxaa la keenay kelima oo qofka xayigaa ka suuragal ahaan lahayd waa intii lasoo qaaday baa ushtuqa minhu allaf addaal cala almushabahi bihi baa lilmushabah loo soo qaatay qofkii wixii la shabahayey oon rabnay inaan wax ku shabbahno insaanka ah kelimad uu lahaa oo ah yuriidu doonid ah baa intii lasoo qaaday baa kii la shabbahaya loo keenay tii baa marka ishtiqaaq intii loo soo qaaday baa lagu dhawaaqay yuriidu wuu doonayaabaa marka waxaa la idhahdaa isticaara tasriixiya tabiciya marka fankeeda intaa wixii ka badan waxa uun loogu laaban cilmigeeda insha allahu tacaala ayib walmajaaskan aan ka hadlayno culimmadu sidiisaba way ka hadleen oo qaybinta loo qaybiyo luqadda carbeed xaqiiqo iyo majaas xaqiiqo waa waxa luqaddii loo dejiyey majaas waa kelmad macnaheedii aan ahayn kan hadda la adeegsanayee la gudbiyey kuwaas dadkii muta'akhiriinta culimmada muta'akhiriinta abaa qaabkan u qaybiya ayib haddii aan muta'akhiriintii ugu dambaysay a-sheekh maxamed alamiin ashanqiiqi oo ninka caalimka ahee mufasirka ahee luqooyinka iyo wax walba aad iyo aad caalimka ah rasaa'il badanna wuu ka qoray baabkan oo uu ku radinayo inuusan jirin wax la yidhaahda majaas ayib waxaa qowlkaas u gargaaray shaykh alislaam ibnu taymiya iyo ibnuulqayim intuba waxayna yidhaahdeen kalaamkii dadkii hore ee quruunulmufadala ee asxaabtii iyo taabiciintii iyo a'immadii afartaa iyo culamaau luqadii horetoona uma qaybinin kalaamka xaqiiqo iyo majaas wax la yidhaahdo kelimadan majaaska la adeegsanaa asalkeedii waxay ka timi nimanka muctasilada oo maaragtay iyaga naftooda iyo mutakallimiinta iyo raggaasay ka timid oo sifaadka ilaahay bay rabeen inay diidaan oo yidhahdaan waxani waa majaas looma jeedo ayib ee wuxuu arrinta noocaasa ee culimmadaas marka maadaama ay diideen wax maxay kaga jawaabayaan kelimaadkan hadda aan soo maray oo kale iyo qaabkan hadda la leeyahay waxbaa meesha ama ziyaada kuwa ah ama waxbaa ka go-an oo kale waxay leeyihiin waa cinda man yaquulu binafyi اlmajaaz wa usluub min asaaliib اlluqa alcarabiya almutanawica waa un qaab qaababka luqadda carabigu ay ku timaada ka mid ah qaab usluub min asaaliib alluqa alcarabiya wey ee lama odhan karo waa wax ziyaada ama waa wax nusqaana ee luqadda carabigaa sidana ku timaada marka qaabkana xaqiiqay ku tahay qaabkaana waxay ku tahay xaqiiqa ayay ku tahay oo markay culimmada qaarkood odhan jireen manida oo kale sheekh la yidhahdo sheekh maxamed nuur qawi xafidahu llah ilaahi subxaana wa ha xifdiyo weligeeri kumaan maqal sheekh maxamed nuur qawi ee caalimka ahaa muxadidka ahaa ninkaas isaga ah soomaaliga ah dad badan waxaaba laga yaabay inaynan aqoonin runtii baa markuu ka hadlaayo menida manidu ma nijaasa mise waa daahir isagu wuxuu qabaa inay tahay nijaas menidu waa nijaas saasuu leeyahay aadna adillo u keensanaya marka waxaan xusuustaa wuxuu dhihi jiray farkiga caaisha markay leedahay rasuulku sal alla alay wasalam waxaa dhici jirtay intii maradiisa aan buqac aan ku arka iyo meelo in intii sidaa loo jejebiyo uu rasuulka salaadda iska aado oo uusan tukanaynin ousan waxaan ujeedaa uusan dhaqaynin biyo la marinin maradii mini baa ku taalla waa loo jeedaa intii sidaa aan loo jejebiyo gacanta lagu xoqo in salaadda hore laga aado baa wuxuu rabaa inuu ka jawaabo yacni sababtan ilaan waxaa leeyahay hadday tahay shay nijaaso ah rasuulku wuu dhaqi lahaa ayib muxuu dhaqi waayo marka wuxuu leeyahay waalfarku waa wasiilatun min wasaa'il aلطahaara waa qaab ka mid ah qaababka manida loo daahiriyo fiir meeshuu marka waa qaab qaab ka mida weeyaba qaabkan in loo daahiriyo manida sidan oo kalea ka mida siyaabaha loo daahiriyo kule marka almuhim waxaan ka wadaa in la yidhahdo waa usluub min asaaliib alluqa alcarabiya le waxba meesha kama goona ziyaadana kuma jirto sidaasay culimadaas ku adkaysanayaan mid walbana hadda aayadaha aan soo sheegnay qaab fiican bay uga jawaabayaan walmajaazu majaaskii imaa an yakuuna inuu yahay biziyaada ziyaado inuu yahay waa meesha wax ziyaadihii la socdaan ow nuqsaanin inuu wax ka go'an yahay ow naqlin in kelimada macnaheedii laga qaaday ow isticaaratin ama inuu yahay tashbiih meesha uu ku jiro waa laisku shabahay falmajaazu biziyaadati majaaska ziyaadada ah waa midla qowlihi tacaala laysa ka milihi shayun marka macnaheeda inaad tidhahdo kaafta aadan macno hadda siinin laysa ma ahaanin ka milihi alla ee wax lamida shayun shayna ma jira aad tidhaahdo laysa ka milihi shayun alla mid lamidihi ma jiro waxaa la diidi marka inuu noqdo mili alla inaad u sugto ayib ee macnihii kaaftu ay lahayd oo ahaa fayakuunu اlmacnaa xiinaidin nafyu milu اlmili waihbaatu اlmili lilah haddaad nidhahdeen laysa ma ahanin ka milihi alla ka mid la mid ah wax la milihi ma jiro marka alla wax la mid ihi kan lasii midka ah miligiisaa diiday markaa marka alla mid la midi ma jiro alla wax lamida oo mili loo diidaay ma jiree waxaan leenahay ilaahay mili ma laha ilaahay subxaana wa tacaala mid lamidihii ma jiro halka aad uga soo hadhoo kaafta waxba aadan macnaheeda sii raadinin waalmajaazu majaaskii binuqsaan ee wax uu meesha ka maqnaana waa midla qowlihi was'al ilqarya was'al ahla alqarya sidaasuu marka macnuhu sax ku noqonaya waalmajaazu binaqli majaaskii macnaha kelimadeedii laga qaaday asalka ahaydna waa kal kalghaa'iti sida hadda nijaasada marka hadda alqaa'id markuu halkan yaallo nijaasada u naqaanaa sida kutubta fiqiga iyo alqaa'id albawlu waalqaa'id markay leeyihin kaadida iyo alfadalaat laba waxyaabaha qofka ka yimaada xagga hore iyo xagga dambe qaa'idkaas marka oo fii maa yakhruju min alinsaani markii laga cabiraya waxa qofka ka yimaada oo kasoo ee ka baxa nijaasada ruuxa ka timaadaba qaa'id la yidhahda laakiin asalkeeda kelimadu ma ahayn ee qofka waxa ka timaada waxayd almakaan alladii yatasataru fiih meesha ruuxu isku asturo isku qariyo taasaa la yidhahdaa meel godan weeyaan kalqaa'idi meel godan sidaas marka waa la soo qaaday oo hadda waxaa loo bartay shayga wاlmajaazu biاlisticaara majaaskii tashbiihuna waa ka qowlihi tacaala aan nidhi jidaaran derbi oo yuriidu doonaaya an yanqada inuu burburo taasna waxaan nidhi derbiga doonid kama suurowdee ee sifo uu lahaa xayigii ruuxii noolaabaa loo soo qaaday oo yuriidu oo doonid ayaa loo soo qaaday markaasaa la soo dhigay alamru waalamru amar waxaa la yidhaahdaa istidcaa'u اlficili ficil fal la codsado walu fiirso alamru amar waxaa la yidhaahdaa istidcaa'u اlficili fal samayn la codsado bilqowli hadalla lagu codsado miman qofna laga codsado huwa isaguba duunahu duuna alaamiri ruuxa wax amraya ka hooseeya xagga martabada calaa sabiili lwujuubina loo codsado luu fiirso qaabka aanu fasirnaya sida la ysugu xidhaayo waalamru amr waxaa la yidhaahdaa istidcaa'u alficili fal iyo samayn la codsado maxaa lagu codsaday bilqowli hadal amar baad bixinaysaa sooma bilqowli hadal baa lagu codsaday yaa laga codsaday qofka amarka aad siin miman baa laga codsaday huwa qofka laga codsanayaba duunahu ay duuna alaamiri kan wax amraya wuu ka sokeeyaa ka hooseeyaa hooseynta maxaa loo wadaa xagga martabada iyo darajada hadduu kaa sarreeyo ruux kaa sarreeya amar aad siinayso uu ka duwana amar la odhan maayo dayib waa arki doonaa wahuwa calaa sabiili wujuub maa calaa sabiili nadbi miya calaa sabiili maya calaa sabiili wujuubi amarku haddii qaabkaa loo codsado ruux kaa hooseeya derajo ahaanna aad amrayso amar baa la yidhaahdaa marka haddii qof kaa sarreeya aad amri ducaa la yidhaahdaa kelimada waa laga wareejinayaa amar amar waxaad siin carabigu macno wuxuu leeyahay aad iyo aad u xeel qofka derajo ahaan adiga kula siman kelimay u yaqaanaa qofka kaa sarreeyana kelimo kalaa loo yaqaana qofka adiga kaa sarreeya duca la yidhaha duco ducaa baa kelimada laga cabiraya amar la dhihi maayo qofka kula simanna iltimaas baa la yidhahdaa qofka kaa hooseeyana amar baa la yidhaha kaasaad amri kartaa adugu ka kala way ka duwan tahay ayib calaa sabiili lwujuub baana loo codsaday amarku markaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaha amarku mawaajib waajib buu keenaa mise nadbi buu keenaa waalamru lilwujuub ilaa in wujida saarifu marka amarku waajib buu keenaa wey calaa sabiili lwujuub wa siiqatu kayfiyadii siiqadu waxaa weeyaan hadalkii oraahdaas iyadaa loo adeegsan jiray siiqa taasaa la yidhahdaa asiiqa kelimadii addaallatu ku tusinaysay calayhi cala alamri amarkana ifcal kelimada la yidhahdaa ifcal samee ifcal wasiiqatu siiqadii addaallatu ee ku tusinaysay calaa sabiili alaa ee ku tusinaysay calayhi cala alamri ku tusinaysay waa ifcal kelimadaa wey wa hiya siiqadaas ifcalihi cinda aliطlaaq markii la iska iطlaaqo oo la sii daayo ooda wax kala raacinin cinda aliطlaaq sii dayn iyo watajarudi ka dharbeelid can ilqariinati wax calaamad ah hadday ka dharbeesho oo wax hadda la socdaayo uuna jirin tuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calayhi cala alamrigaasa lagu xambaaray siiqadaa haddaan wax la socdaayo jirin ifcal oo keliya haddaad qofka tidhaahdo samee warkaa amar weeyaan calayhi cala alamri baan ku xambaaraynaa ilaa maa dalla daliilu wixii daliil uu ku tusiyo ma ogee calaa ana almuraada ujeeddada minhu amarka loola jeed looga jeedaayo annadbu inuu sunnaya waxaa suuragala ah amar intaan jeedinno laakiin ujeeddadu inay noqoto sunna maxaa jira wax ina tusin baa jira inuu sunnaya aw alibaaxa ama waxaa jira waxayna tusinaya calaa ana almuraada minhu alibaaxa ujeeddada hadda ereygan laga rabaayo inay tahay un ibaaxa wax bannaan oo hadda amar aan la rabine ibaaxiya bannaani un meesha laga rabo oo fayuxmalu calayhi waxaa lagu xambaarayaa cala alibaaxati bannaanta bannaanaanta inuu shaygaas shay iska bannaan yahay un baan ku xambaaray ayib amarka waxaan nidhi waa istidcaa'u alficli waa ficil iyo fal ee in la sameeyo loo codsanayo qofka laga codsanaa uu yahay qof adiga kaa hooseeya xagga darajada ayib oo qofka aamirka ah ka hooseeya istidcaau haddii waxaan nihi qof kula siman aad codsanayso iltimaas baa la dhihi haddii qof kaa koreeyo uu yahayna ducaa baa la dhihi haddii qof kula siman uu adiga kaa hoose yahayna waa midkan hadda amarka aan lehnay amrun maca isticlaa'in wa cagsuhu ducaa wa fi tasaawi faltimaasun waqaca ayib kelimadaas marka siiquu leeyahy wax waliba siiquu leeyahy siiqo meher markii wax la meherinayo siiqo wax lagu meheriyaa jira waxaan waan kuu guuriya waan aqbalay taasaa la yidhaha siiqo haddii beeci waxaan waan kaa iibsaday waan kaa maaragtay yacani alfaad baa jirta la adeegsado marka siiqada iyo kelimadii ku tusinaysayna ee loo adeegsa amarku waa ifcal weeyaan ifcal keliya ma aha bay leeyihiin culimmadu afar kelimo taqriiban ayaa jirta oo amarka ku wada tusa afartaas kelimo waxaa ka mid a kii siiqadaa hadda aan adeegsanno ifcal ah waa siiqada ugu badanoo wax lagu amro siiqa alficil mudaaric ayaa jira oo isagana la geliya laamulamri ficil mudaaric haddii laamulamri la geliyo waliyaktub baynakum kaatibun bilcadl waliyaktub ha qoro baynakum kaatibun bilcadl marka waliyaktub laamtaas ku jirto oo kale waa ficil mudaarac oo laam la geliyey falyarkac ragcatayn marka laamtaa falyarkac la geliyey yarkacoo ficilkii laam horay laga geliyey ismulficilna wax waa isagana lagu amraa calaykum anfusakum oo kale haa naftiinna xifdiya ayib ee mah iyo sah iyo cibaarooyin la adeegsado almasdar aladii yaquumu maqaama alficli isaguna quma isagana waa lagu maaragtay wa bilwaalidayni ixsaanan wa axsinu iyo rakdan ila allaahi bikayri zaadin iyo almuhim laakiin siiqada ugu badan oo lagu yaqaano ficilka ee amar haddii la bixinayo waa ifcal waxaa samee inaad ruuxa tidhaado siiqada haddii layska idlaaqo oo wax la yidhaahdo qariino iyo wax calaamadoo hadda la socotahay ayna jirin amarkaasaan ku xambaaraynaa waxaa samee samee un weeyaan amar lagu siiye wey laakiin waxaa suuragala inuu jiro daliil na tusinaayo in sunnanimo meesha hadda looga jeedo oo amar aan laga rabin muxuu yahay tusaale rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi waaalih wasalam salluu qabla salaati qabla salaati almaqribi salluu qabla salaati almaqrib salluu markii saddexaad baa wuxuu ku daray liman shaaa ruuxa raba balu fiirso salluu tukada salaad sunna oho qabla salaati almaqrib ka horaysa marka tukada amarkaa la bixiyo tukada la yidhi ma waajibbaa ah, amarkaa maxaan ku xambaarnaa siduu yahay kadib wuxuu idhi liman shaaa qariinaa raacday marka kelimada liman shaaa baa waxayna tusinaysaa inayna hadda waajib meesha oolin marka sunnanimadii bay ku hadhaysaa maqribku wuxuu leeyahay laba ragcadood oo sunno oo ka horaysa waxaa kaluu leeyahay laba ragcadood oo sunno ka dambaysa laakiin rawaatibta marka la tirinay way ka gedisan yihiin rawaatibta marka la tirin labada dambaa ku jira labada hore kuma jiraan waa sunno kale isaguna laakiin waa sunno fiicanoo la rabo in la tukado masaajidda aad aragtay maaragtay in la in la ogo oo ummadda la baro ayay muhim tahay bad qabla almaqrib intaan weli maqhribka la gelin in laba ragcadood marka la aadaamo waana kii rasuulku lah sal alla alay slam xadiiskii kale laba aadaan oo dhan laba kastoo aadaan waxaa u dhexeeya salaa bayna kulli aadaanayni salaa labada aadaan culimmadu waxay dhahdeen waa aadaanka iyo iqaamada marka laba aadaan kasta marka waxaa udhe oo aadaan iyo iqaamo walba salaad baa u dhexey ayib kaas marka sunnaan ku xambaaraynaa waa siiqadii ahayd ilaa maa dalla daliilu calaa ana almuraada minhu annadbu sunno in looga jeedo qariinada ina tusisa waxaa weeye liman shaaa warka waa sunna waajibma aw ilibaaxa oo fa yuxmalu calayhi ibaaxo inay tahay isagana maxaan ku garanaynaa haddii ay soo aroorto waxyaabaha qaar oo na tusinaya in looga jeedo ibaaxo iyo inuu shaygan yahay shay hadda iska bannaan ayib maalan waxaa laga hadlay markii dadku xaramka ay joogaan waxaa la yidhi ha ugaarsanina ugaadha iska daaya xaramka markaad joogtaan waidaa xalaltum fastaaduu baa la yidhi haddaad xalaalowdaan oo aad xaramkii ka soo dhammaataan ugaarsada amarkaad markii la leeyahay fastaaduu ma baa markaan ka soo baaday xaramka inaan ugaarsanaayo waajib mayna u tahay maya marka waxaa la yidhaahdaa alamru bacda annahyi wuxuu ku laabanayaa ibaaxadiisii hore in la ugaarsado markii horeba shay iska bannaan ba ah soo ma amarkeed waa bannaani alibaaxa waajibna ma aha sunnana ma aha xaaraam ma aha axkaamulkhamsiin shantayn soo marnay waxaan ku dureerinaya inay tahay ibaaxa waa waa iska bannaan waad iska samaaysan kartaa ayib marka nahyi baa yimid ha ugaarsaninaa la yidhi marka aad xaramka joogtaan eeaad muxram tihiin ayib haddii layga reebay markii ay hawshaasi iga dhammaato hawshu maxay u laabanaysaa ibaaxadii hore kula marka amarkan hadda layna dhigay ee layidhi fastaadu ugaarsada ma aha qasabe wuxuu ku noqonayaa sidiisii hore way iska bannaan tahay wey sidaa sidaanbu ku laaba marka waxaayna tusisay qariina ayna tusisay ayib walamru amar istidcaa'u alficli fal samayntii oo la codsadaa la yidhaahdaa bilqowli hadalla lagu codsado miman qofna laga codsado huwa qofkuba duunahu duuna alaamiri ruuxan wax amraya darajo ahaan ka hooseeya calaa sabiili alwujuubi waajibnimo waddadeedna loo codsado wa siiqatu siiqadii ama kelimadii ama oraahdii addaallatu ee ku tusinaysay calayhi cala alamri amarka waa ifcal ereyga la yidhaaho wahiya siiqadaa ifcal cinda aliطlaaq markii layska itlaaqo oo la sii daayo iyo watajarudi markay ka dharbeesho can ilqariinati wax calaamad ah tuxmalu waxaa lagu xambaari calayhi cala alamr amarkaa lagu xambaari ilaa maa dalla daliilu wixii deliil uu ku tusiyo ma ogiye calaa ana almuraada ujeeddada minhu amarka looga jeedayo annadmu inay sunno tahay aw ilibaaxa ama inay tahay iska bannaani inay tahay wuxuu qariina ku tusisa moog oo fa yuxmalu waxaa lagu xambaari calayhi kaa ay ku tusinayso oo ama sunnanimadaa ama iska bannaanidaa kaasaan ku xambaarayna ayib min masaa'ili alamr amarka masaa'ishiisa waxaa ka mida ayib walaa yaqtadi اtikraar amarku ma keeno ku celcelin ma keeno cala saxiixi sida saxiixa ah. ayib maxaa laga wadaa laa yaqtadi adtikraara cala asaxiix ku celcelin amar haddaan hadda ku siiyo waxaa samee haddaan ku idhaahdo ilaa idaa dalla daliilu calaa qasdi tikraar inuu deliil ku tusiyo inuu ku celcelinta la rabo ma ogiye laakiin amarku hal marunbuu qabsan waxaa samee hal maraa lay amray laakiin inama tusinayso mar walba inaan sameeyo ilaa deliil in la hela ma ogi ayib taas waa masalada koowaad oo masaa'il amri baan ka hadlay buuhi gooni gooni ah waa kow masalada labaadna walaa yaqtadi alfawra amarku ma keeno degdegna ma keeno laa yaqtadii alfawra degdegna ma keeno ayib beejka kanaad haysataan waa meeqa sideetan iyo saddex beejka siddeetan iyo saddex ayaan ku jirna insha allah saad ula socotaan walaa yaqtadi alfawra degdegna ma keeno yacni degdeg maxaa laga wadaa haddii amar lagu siiyo isla hadda samee ma aha iyaduna iyadana waa haddaan qariinay jirin weeyaan ayib taa labada masale waa laga daba tegi doonaa waalamru amar la is-amray biiijaadi alficili ficil iyo arrin samaynteeda amar la is-amray waa amrun bihi kaasi waa amar shaygaa la amray iyo wa bimaa laa yatimu alficilu iyo wixii ficilkaas uusan dhammaystirmaynin ilaa in lala yimaado ma ogiye isagana amar la amray weeyaan maalan laa yatimu alficlu ilaa bih yacnii shay baa lay amray shayga waxaa jira shay kaloo inaan la imaado ma ogiyo uusan kaasi suuroobayn amarkaas la bixiyey shaygii weynaana wuu qabsan kii la la'aantii aan la samayn karinna wuu qabsan tusaale sidii amri bisalaa salaad baa lays amray alamru bisalaati amarkii salaada qofka la amray oo la yidhi hala tukado waa amrun biahaara isla markaadana wuxuu qabsan amar wuu yahay oo biahaarati in la weysaystana waa amarun buu yahay almu'adiyati weysadii طahaaradii almu'adiyati ku gaarsiinaysay ilayhaa ila salaa ku gaarhsiinaysay salaada ayib salaad ma gaari kartaa adigoon weysaysanin maya sidaas darteed waa inaad salaaddii si aad u tukato horta weyse sii marto waxaa lays amray tusaale amar bisatri alcawra waxaa la yidhi cawrada waa in la asturo waa amar bishiraac inaad soo iibsato waxaad ku asturi lahayd cawrada bay amar u tahay iyadu xageed ka keeni waxaad kudaadan soo iibsan hor ayib waidaa fucila haddii la sameeyo fucila waa maxay idaa fucila alma'muuru bihi wey waidaa fucila alma'muuru bihi shaygii la amray haddii lala yimaado kharaja wuxuu ka baxayaa alma'muuru kii la amray qofkii la amray can ilcuhdati aadii iyo xilkii wuu kaa dhacayaa ayib yacnii haddii aad wax lagu amro wixii lagu amray haddaad la timaado hadda eedi kaa dhacday waa sidaa marka wuxuu rabaa inuu ku tusiyo sharaxaad ku arki doontaaye shaygii alijzaa wuu gudayaa mar haddii anigu amarkii aan fuliyo waa guday ama ma lays abaalmarin iyo ma la aqbalay ilaahay agtiisa iyo taasi waa hawl kale laakiin alijzaa waxa la yidhahda annaga baraa'atu dima dimadii beri bay noqotay amar baa laysiiyey soomaa shaygii soomaan samaynin dimadaydii waa beri ani qoortaydii waa xorowday ama shaygan ma la ma ansaxay iyo ma laysku abaalmarin iyo taas waa hawlo kale ayib walaa yaqtadii tikraar baan nidhi amarku cala saxiix sida saxiixa ku celcelin siiqat اlmri ee waxay keenaysaa ficl alma'muur maratan waaxida yacnii in ku celceli meesha ka fahmi mayno hal mar unbay keenaysaa qaطcan ee khilaafna kuma jiro arrinkaa laakiin khilaafku wuxuu ku jiraa wixii hal mar ka sarreeya wala fiirso hal mar wixii ka badan ayuu khilaafku ku jiraa hal mar wixii ka badan marka saddex baan u kala qaadaynaa wixii aan helo qayd ku xadidayaa in hal mar uun la sameeyo kaasaan ku daynaynaa oo rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam xajka oo kale markii laga hadlayay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila daahiru laaya aayadda daahirkeeda haddaad fiiriso waa wujuubu takraari alxaj bitakraari alistitaac yacnii mar walba ood awood hesho inuu xajku waajib ku yahay baan aayadda ka fahmaynaa u fiirso walilaahi cala annaas xijulbeyt man istaaac man qofkii istidaac awoodaa leh marka haddaan awood aan nidhaahno hadda sanad walba oo dad waxaysato ilaahay ku siiyey bax weeya soco istidaac waad haysataayoo ilaahay lacag buu ku siiyey rasuulkaa la weydiiyey sala allahu calayh waali wasalam waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah afii kulli caamin yaa rasuula allah oo ma sanad walba rasuulku wuxuu uga jawaabay fi lcumri mara inuu yahay waaxid hal mar un inuu yahay sanadka intaad noosha marka u fiirso hadda waxaa la helay shay cad oo ku tusinaya inaan amarkani inuusan tikraar ahayn maruhu walba inaan layga rabin baan hellay waxaana ka muuqata inuu rasuulku yidhi maya waa cumriga hal mar halkaa marka waxaa ku hadhay sanad walba inaad xajka u socoto sunno unbuu ku noqonayaa waajib ku dul saaran ma taasi waa qariino ku tusinaysa inuu yahay mar keliya inla waxaa jira mid ka duwan oo ku tusinaysa inaad mar walba aad la timaado waa amar mar walba in lala yimaado wain kuntum junuban fadaharuu baa maala haddii aad janaabo leedihiin waa inaad dahara qaataan marka waa goorma dee waa mar walba mar walba oo janaabadaasi kaa timaado ama gabadhii dhiiggii xaydkiiyo ka yimaado qofku waa inuu tahaaro qaato waajib bay ku tahay si uu salaadii iyo waajibaadkiisii uu u aado taasna waa qariino ku tusinaysa in shaygan loola jeedo ku celcelin iyo mar walba ayib wاsaariqu wاsaariqatu faqdacuu aydiyahuma saariq kulamaa ay waxadaan marba gacan baa la jari lug baa la jari takalaa la jari fulaan baa la jari aftaradaad intaa wixii ka dambeeya maxaa la samayn waa hawl kale oo fiqigiyo culimmadu ay ka hadlaan ayib waxaa jiro oo kale amar aan lagu qaydin tikraarna meesha kama muuqdo in lagu celcelin mara waaxidda inuu yahayna meesha kama muuqdo midka marka ku soo hadhaya meeshan aan ka hadlayna kaas weeya hadalkeennii wuxuu ku laaban walaa yaqtadii tikraara cala saxiixdii dooddu waxay uun ku noqon de wixii aan daliil aan keenin eh, in lagu celcelina aan sheegin inaan lagu celcelinaynina aan sheegin ilaan labadiiba waan sheegnay kaasaa marka waxaa la leeyahay waxa khilaaf baa ku jira ma tikraar buu keeni alraajix annahu laa yaqtadii tikraar marka waa siduu u yidhi sida raajixa kaas ku celcelin ma ah ayb masalada labaad walaa yaqtadi alfawra baan nidhi degdegna ma keenaayo degdeg in hadda la sameeyo wixii maaragtay cala aliطlaaq laakiin kaana waxaa ka duwan wixii degdeg tusinaayo dee amar lagu siiyo maalan waxaa lagu yidhi waa inaad safarto hadda isla hadda marka amarkii lagu bixiyey sidiisii buu noqonaya cala alfawr haddii wakti lagu xadido oo lagu yidhaahdo bisha soo socota waa inaad baxdana iyaduna waxay noqotay qariino kale oo ku tusin inayna deg deg ahayn laakiin labadaa wixii ka soo haray ayaa isagana la leeyahay ma fawr baa mise fawr ma waalqowlu raajix isagana waxaa weeyaan inuu yahay meesha wuxuu ku yidhi matniga walaa yaqtadi alfawra degdeg ma keena buu laakiin culimmadu waxay leeyihiin sida raajixa degdeg weeyaan masalada waa sida raajixa way khilaafsan tahay inuu degdeg yahay ayib sida maalan markii la fiiriyo aayaadka qur'aanka wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu ciddat lilmuttaqiin saaricuu marka in acmaasha loo degdego oo meesha ay ka muuqanayso in degdeg ay meeshii taallo ayaa rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam qisadii alxudaybiya oo kale yani waxaa ka inuu yidhi istaaga oo gowraca oo xirta hadday samayn waayeenna rasuulku waa xanaaqay marka waxaa la leeyahay hadduu amarkani uusan deg deg ahayn muxuu rasuulka xanaaqa ka keenay marka waa inuu marka waxaa muuqanaysaa inuu yahay shaygii deg deg ee in laga rabo ayaa meesha ka muuqanaysa marka iyadana almuhim waa masale khilaaf uu ku jiro laakiin sida raajixa inay keenayso deg deg ayaa ayaa adiladu ay ku tusinaysa wallahu aclam ayb walaa yaqtadii ma keeno amarku adtikraara ku celcelin cala saxiixi sida saxiixa ah ilaa idaa dalla inuu ku tusiyo moogiye addaliilu daliil calaa qasdi tikraar ujeeddada looga jeedaa inay tahay ku celcelin walaa yaqtadi alfawra mana keeno wax la yidhaahdo fawr oo degdeg in hadda la sameeyo laa yaqtadi tikraara ku celcelin cala saxiixi amarku ma keena baan nidhi sida saxiixa ilaa idaa dalla daliilu calaa qasdi tikraar inuu ku tusiyo deliil inaad hesho ku tusinayso ku celcelinta moogiye walaa yaqtadi alfawra degdegna ma keena amarku masalada marka waxaan idhi wuu keenaa waalamru amar biiijaadi alficli ficil samayntii lays amray waa amrun bihi shaygaas oo la amray iyo wa bimaa laa yatimu alficlu ilaa bihi iyo shaygii ficilkani uusan dhici karin ilaa isaga in lala yimaado ma ogiye kaasoo la amrayna wuu keenaya maalan qaacidadii wuxuu ku ishaarayaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibu shay sidiisaba haddaan shaygii weynaa ama sida la yidhahdo kale alwasaa'ilu laha xukmu lmaqaasid shayga wasiilada ah qasadka unbuu leeyahay xukumkiisa ama maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib waajib gelaya shaygii asalka haddaadan gaari karin inaad kan sii marta moogiye waad ku qasban tahay isagana in la yidhaahdo waa sidii aan dhahaynay oo kale satrul cawradii oo kale waa inaad dharkii soo iibsato qasab bay kugu tahay amarka lagu siiyo warto amar kaleo waxaa ku hoos jira dharka iibso markaasaad cawrada asturi kartaa miaal buu marka kuu keenay oo wuxuu ku yidhi kalamri bisalaati waa sida salaaddii oo lays amray waa amrun biahaara waa amar la amray tahaaradii almuaddiyati ku gaarsiinaysa ilayhaa salaadda aada ku gaadhaysa waidaa fucila haddii la sameeyo waa shaygii alma'muuru bihi shaygii lays-amray haddii la sameeyo kharaja alma'muuru kii la amray wuu ka baxayaa can ilcuhdati eeddii iyo maaragtay xilkii saaraa qofkaasi wuu ka baxayaa ayib marka waxa weeyaan almacnaa ana alma'muura idaa facala hadduu sameeyo maa umira bihi waxa la amray calaa wajhin saxiixin qaab fiican haddaad u samayso fa innahu yakhruju can cuhdati dalika almri waad ka baxaysaa wayuusafu dalika alficl biاlijzaa arrintaana waxaa lagu tilmaamay inay gudday oy suurowday macnaheeduna uu yahay bara'atu dima dimadaadii inay ku beri noqoto dalabkiina adiga uu kaa dhaco ama abaalmarintu waxaan nidhi iyadu waxay ka mid tahay umuuro kaloo adiga aan lagaa rabin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u yaallo man yadkhul fi اlamri waاnnahyi waman laa yadkhul halkana waa masaa'il amarka raacsan man yadkhulu yaa gelaya fi اlamri amarka iyo wanahyi nahyiga iyo waman laa yadkhulu yaan gelayn dadka mukallafiinta ee la mashaqeeyey sideedaba amarka markii la bixiyo yaa geli khitaabkan yuu qabsan yaasan gelaynin waa su'aal man yadkhulu fi اlamri waاnnahyi waman laa yadkhul ciddii geliya ciddaan gelay yadkhulu waxaa geli fii khitaab اllaahi tacaala ilaahay khitaabkiisa ilaahay amarkiisa iyo khitaabkiisa waxaa geli almu'minuuna mu'miniintaa geli horta biduuni khilaafin khilaaf la'aan dadka mu'miniinta ah khitaabkaasi wuu qabsan ayib jumlada xagga u goo wasaahide qofka saahiga kan halmaansan iyo wasabiy kii sabiga ahaa iyo naa'imkii hurday iyo walmajnuunu kii waallaa hayru daakhiliina kuwa gelaya hayrkoodu weeye fi lkhitaabi khitaabka ma gelayaan khitaabka amarka iyagu ma gelayaan ayib qofkii wuu halmaansanaa rufica alqalamu can alaaintii wey saddex waxaaba laga kor yeelayba qalimka waa laga kor qaada marka shabigii yaraa iyo kii saahigaa ah iyo majnuunkii iyo hayru daakhiliina fi lkhitaab khitaabkan la bixinayo iyo amarkan la dhiibaayo iyagu ma gelaya waalkufaaru nimanka gaalada ah iyagu mukhaatabuuna waa lala khitaabay oo waa laga rabaa bifuruuci الsharaa'ici bifuruuci alaxkaam axkaamta furuucdeeda iyo qaybaheeda waa laga rabaa wa bimaa shayna waa laga rabaa laa tasixu aynan ansaxaynin furuucdu ilaa bihi isaga in lala yimaado moogi waa maxay kaas wahuwa alislaam islaamna waa laga rabaa laba shay baa gaalada laga rabaa islaamkiina sidiisaa looga rabaa islaamkaa wixii ka dhalan lahaa oo salaad iyo soom iyo fulaan iyo zaka'ana waa laga rabaayo way u ciqaaban yihiin waa ka qowlihi tacaalaa buu soo qaaday allah hadalkiisii qaaluu lam naku ay dhaheen min almusalliin qaaluu lam naku maxaa idin keenay ee naarta u soo gasheen maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku maanaan ahayn bay dhaheen min almusalliin ayib u fiirso khitaab jawaabtay bixiyeen afartii jawaabood maanaan tukan jirin marka salaaddu waa furuuc dii weeyaan waa laamihii ee islaamka qaybihiisii wey marka wa masle khilaaf u arki doonaa khilaafaa ku jira ayib waxaa geli baan idhi khitaabka alle almuraad bikhitaab illaahi loola jeedo alkhitaab altakliifi wey almutadamin lialab اlficli aw tarki khitaabkan hadda la sheegi waa khitaabka waa amarka takliifta ku jirto in lagugu mashaqeeyo oo lagu dul saaro oo keensanaya ficil samee iyo tarki oo ha samaynin maalan waaqiimu salaata baa leeyihi amar war salaadda ooga waa khidaab fal ah fal samee weeye kaas walaa taqrabu zinaa baa leeyihi zinada ha u dhowaanina marka amarkaanaa laba qaybood ka kooban oo khitaabka takliifiga loo jeedaa laysi saaray laysku mashaqeeyey kaasoo u qaybsamaa samee iyo ha samaynin labaduba dadka muminiinta waa qabsanayaan ayib almuraad marka mu'miniinta loola jeedana waa dadka mukallafuunta ah oo dakar iyo unho labadaba rag iyo dumarba ee jamacan mudakar saalim hadda ee rag ahaanta loo cabiray dee dumarkii ka saari maayo annisaa shaqaa'iqu rijaal baa la yidhahdaayo way kula jiraan wax walba ayib mukallafkuna waa qofka baaliqa ee caaqilka ah mukallaf qofkan la sheegayo shuruud buu lehay shuruud takliif waa baaliq caaqila inuu yahay oo maaragtay qofka isaga ah baaliqa caaqilka muslimka shuruudan waa qabsanaysaa amaa qofkii saahiga ah ee isagu maqnaa asaahi kii nisyaanka yacni ku jira weeye halmaanka iyo sabigii caruurta ahaa iyo majnuunkii waalaa khitaabku ma qabsanayaa oo ma laga rabaa iyaga iyaga maya lagama rabo oo rufica alqalamu can alaain wa qalimkiiba waa laga kor qaaday qoraalkii naa'imka ilaa qofkii hurda ilaa uu soo baraaruguu soo tooso sabiga ilaa uu ka qaangaaro majnuunka ilaa uu ka soo miyirsado marka sidaas darteed baan hadda iyaga looga ribay ayib masalada kale waxaa weeye kufaarta iyo dadka gaalada ah furuucu sharaa'ic oo furuucdii iyo axkaamtii iyaga ma laga rabaa furuucda waxaa loola jeedaa alaxkaam alcamaliya axkaamta camaliga ee la sameeyo awaamirtu qabsato oo sida salaada iyo sakada iyo wixii nahyiah sida zinadii iyo khamrada cabitaankeedii iyo howlaha masaa'ishaa iyaga gooni ma laguloo khidaabay oo haddaan idhaahno khilaafku marka meeshuu ka dhacayo waxaa weeye haddii la yidhaahdo waa laga lagula khitaabay oo amarkani wuu qabsan cadaab gooni ah bay ku yeelanayaan day ka tagaan haddii la yidhaahdo wartaa iyaga lagama rabo islaamkii ka horreeyay baybnaba la imaanina maxaa salaad laga rabaa hadda innagu tuka dhihi mayno ee waxaan dhahayna horta islaamka soo gala laakiin salaadan uu ka tegey ma uu ciqaaban yahay mise uma ciqaabno qolyaha qaar waxay leeyihiin ninkan islaamkii baa laga rabaa howlahan kalena iska daayay iyada ka dambaysaa wax kaloo laga rabaa malehe horta islaamkiibuu taasuu dee xerada uga baxay cadaabna iyadaa ugu filan mushrikaa qolyahan waxay leeyihiin ziyaadatan fi lcuquuba furuucda axkaamtana waa laga rabaa salaada gooni baa loogu ciqaabi hadduu ka tegey zakadii soonkii mid walba gooni zinadii uu samaynayey iyo khamraduu cabayey gooni bay ciqaabkeedu wadato masaladaasana marka raajixa sida xoogga badan sidaasaana raajixa ayb yadkhulu waxaa gelaya fii khitaab illaahi tacaala ilaahay khitaab khitaab waxaa la yidhahdaa sidiisaba amar la soo jeediye baa la yidhahdaa khiaab waa khitaab illaahi eega ilaahay amarkiisa waxaa geli almu'minuuna dadka mu'miniinta baa geli mukallafkii baaliqii caaqilka ee muslimka ahaa kaasaa gelay wasaahi qofkii naasigahaayoo halmaansanaa iyo wasabiyu kii carruurtaa ilmihii yaraa iyo walmajnuunu kii waa la gayru daakhiliina kuwa geli hayrkooda weeye ma gelayaan iyagu fi lkhitaabi amarkaa geli maayo waalkufaaru gaaladu mukhaatabuuna iyaga waa lagula khitaabay waa la amray wey bifuruuci sharaa'ici bifuruu biaxkaami sharaa'ici sharaa'icda axkaamteeda qaybaheeda waa laga rabaa waa amar wa bimaa shayna waa laga rabaa laa tasixu aynan ansaxaynin furuucdu ilaa bihi isagaa in lala yimaado mo kaa in lala yimaado asalkii waa maxo kaas wahuwa alislaam islaamkiina waa laga rabaa ka qowlihi tacaalaa sida hadalkii eebba weeye qaaluu waxay dhaheen lam nakun min almusalliin maanaa tukan jirin marka haddaan laga rabin maxaa salaad loo keenay may dhahaan islaam maana ahayn maxaa eh, saqara idin soo geliyaiyo naarta marka la yidhaha may dhahaan muslimiin maana ahayn salaad maana tukan jirin bay ka bilaabtay ayib marka waana aayaadka aayaddan waxay ka mid tahay eh, min jumlat aladilla adilada tirada badan oo culimmadu ay usoo qaataan taariku salaad inuu yahay gaal mushriga inuu yahay gaal inuu yahay adilada badan oo ay u soo qaataan mid ka mida ayb ah sheekh maxamed nurqawi baa aad isaguna u soo qaadan jiray aayadda oo madhabkaasa inuu yahay taariku salaad inuu yahay qof eh, kaafir ah ayuu maaragtay runtii aad iyo aad adiladiisa ugu keeni jiray hal ilamru bishayi nahyun can diddihi tanna waa masale kale oo ka farcamaysa hal ilamru bishayi nahyun can diddihi hal alamru amar bishayi shay lays amray nahyun ma yahay nahyi can diddihi obosiidkii ma layska reebay haddaan hadda ku idhaahdo ha dhaqdhaqaaqin maalan waxaan ku idhi kelimadahaan ku idhi ha dhaqaaqin ama waxaan ku idhi uskun xasil baan ku idhi hadhaqaaqin dhaqaaqin maba usk xasil baan ku idhi marka xasil kelimadaan ku idhi ma laga faa'iidaysan ha dhaqaaqinna oo taxarugii inaadan samaynin marka hal mar ma wada tahay amar weeya fii aanin waaxidin xasil dhaqaaqdhaqaaqna daa labadaa kelima ma laga wada faa'iidaysan mise hal unbay qabsanaysaa ee tii kale toosuma ah sidaa wuxuu raba inuu kuso halil amru bishayi shaygii oo lays amray nahyun can diddihi ma tahay nahyi layska reebay didkiisa obasiid waalamru wuxuu ku tegay marka isagu waalamru bishayi almru bishay shay laysamray waa nahyun can diddihi waa nahyi layska reeba oppositka wannahyu can ishay shayga oo layska reebayna amrun bididdihi wey waa oppositkii oo kale amrun bididdihi waa didkiisi min jihati almacnaa laa min jihati allafd culimmadu marka waxay yidhaahdeen haddii su laga jawaabo almru bishay nahyun can diddihi ma tahay mise ma aha waa min jihati اlmacnaa way u tahay haa macno ahaan way u tahay ayib laakiin lafdi ahaan eray ahaanu ma maxaa laga wadaa lafdiga dalabka ah oo lagu leeyahay waxaa samee ama ha samaynin hal shay buu qabsadaa hal shay unbuu qabsanayaa ayib marka haddana maca dalika laakiin macna ahaan waa laga fahma haddii la yidhahdo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu haddii dadkii muslimiinta ahaayoo gaalada aad la kulantaan sugnaadaa leey marka amarkaa lays amray in la sugnaado nahyi ma yahay can cadami habaat amaama alkufaar gaalada horteeda inaan la sugnaanin oo la cararo isla markaa amar ma u yahay mise uma aha oo masalada aan ka hadlayno macna ahaan way u tahay laakiin lafdi aanu ma lafdigu sugnaada un baa la yidhi ha sugnaanina ereygii lama keenin laa baa la keeni lahaa bay leeyihi macnaha laakiin waan ka qaadanay sida ereygii haddaan miaalinin oo kale haddii la yidhaahdo qofka xasil oo kale amar ma tahay waa amri bisukuun amar aan amray weeye sukuun iyo xasillooni iyo itminaan inuu ruuxu sameeyo laakiin kelimadii dhaqdhaqaaqeed anuu ma adeegsanin afkayga kama dhihin ereg taxaruk sheegaya ma sheegin laakiin macno ahaan way u tahay marka intaas keliya unbuu rabaa inuu ku fahamsiiyo shaygan macna ahaan way ugu jirtaa sida raajixa ah, laakiin lafdi ahaan maynaanu amrin amarka kelimaduna hal erow bay qabsanay laba ere hal mar ma wada qabsanayso walamru amar lays laysamray bishayi shay haddii lays laysamro waxaa weeyaan nahyun can diddihi waa nahyi iyo reebid la reebay can diddihi oppositeki waa lagaa reebay wannahyu can ishayi shaygii oo layska reebayna amrun bididihi weeyaan isaguna haddii shay lagaa reebana waa amr waa obaseedki annahyu wannahyu istidcaa'u tarki bilqowli miman huwa duunahu cala sabiili اlwujuub wayadullu cala fasaadi almanhiyi canhu in sha allahu tacaala aan halkan ku joojinno sala allahuma wslm calaa nabiyina moxamed wasaxbi ajmaciin